بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله xdف الyaaءi ya-da oo la jaro min dalika waxaa ka mida yadun baa ka mid ah asluhaa wa asluhaa asalkeedana yadyun bay ahayd faclun asalkeedana saasay ahayd sida kalbun oo kale kalbun jamcu qilihiisu aklubsoo laguma jamciyo ayadana sidoo kale aydin baa lagu jamciyey afcul waaye aydin sida ay ku noqotayna waa macruuf ayduyun bay markeedii horeed afculun kadibna waxaa la sameeyey baa waxaa loo rogay maxay kasro ayduyun soo ma aha damadiibaa waxaa loo rogay maxay kasro ya baa marka xarakadii laga qaaday xarakadii haddii laga qaaday sababta looga qaadaa maxay tahay min ajli kadibna iltiqaau saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacay ya iyo tanwiintii kadibna ya oo laamulkelimahayd waa la xafay markaase waxay noqotay aydin afcul waayo laakiin asalkeeda wmin dalika waxaa ka mida yadun wa asluhaa yadun way liqowlika yadaytu ilaa fulaan ninka hebel la yidhaahdo yadan abaal baan u galay yadaytu ilaa fulaanin yadan yadkan wuxuu la jeedaa abaal waaye marka abaalka iyo nicmada yad waxaa loogu magacaabay yidhaahdeen sababtoo ah qofka marka abaal loo gelaa gacanta abaal loogu galaa inta badan waa sida qaalibka ah laakiin inuu abaal ku afyahay way dhici kartaa ay asdaytu ilayhi asaga waxaan gaarsiiyey macruufan macruuf baan gaarsiiyey wa min daalika waxaa ka mid a laamulkelimihii marka yaddun ay ka xadfan tahay kadibna cayntii baa xarakaadka icraabka la saaray wa min daalika waxaa ka mid a mi-atun baa ka mid ah wa asluhaa asalkeedana mi'yatun miimka wuu noo korrayaa laakiin hoos dhigan yahay wa asluhaa asalkeeda mi'yatun tadaasna waa iska taawtaa miis kadib maxay sameeyeen yada oo laamulkelimaha ah bay xadfeen markii ay xadfeenna hamzada oo caynulkelimihii ah way fadxiyeen liajli taai taaniid taa darteed xarafka taa ka horeeya markasta inuu maftuux ahaadaa la rabaa sida faatima iyo talxa iyo xamza oo kale min ajli dalika baa loo fadxiyey markaasaa waxaa la yidhi mi-atun calaa wasni ficatun xakaa abulxasan abulxasan alakfash baa wuxuu soo wariyey akhada minhu wuxuu ka qaatay mi'yan ficlan soo ma aha yuriidu wuxuu ula jeedaa mi'atan buu ka wadaa taada marka waa iska taawataaniif way dhacday soo ma aragti inay zaa'id ahayd usuushiyaa soo hartay wa midaani dalaalatun qaaطica waa dalaalo oo aan shaki aan lahayn oo waxay ku tusinee laamulkelimaha inuu yahay maxay ya inuu yahay wa minhu waxaa ka mid ah kuwa laamtooda la xadfay damun baa ka mid a ah, wa asluhu asalkiisana damyun waaye liqowlika fi taniyati maxay ah taniyada waxaa dhehee damayaani saasaa dhehee wa minhu damun wa asluhu damyun intaas keliyaho naga noo soo maaha laakiin sharxulmuluuqiga oo ibnu yaciish waxaa ku taalla matniga wa asluhu damyun wa damayun cala alkhilaafi liqowlika fi taniyati damayaani marka khilaafka wuu soo naqliyey sharxaa damaaya waa matniga oo tasriifu lmuluukiga ba annaga inay wax naga maqan yihiinaa moodaa wuxuu yidhi wa asluhu damyun wa damayun cala alkhilaafi ilaan damun baa waxaa laysku haayaa asalkeedii hore layskuma haayo laamul kelimaha inuu ya yahay doodi kama taagna yacni sida qaalibka aan ula jeedaa ragga ishaayana waxay yihiin siibaweyni oo dhinac ah iyo akfash iyo ninka la yidhaahdo mubarid oo ayaguna dhinaca kale ah sibawey wuxuu leeyahay kelimadan asalkeedii damyun bay ahayd bisukuuni اlcayni caynteeduna waa reeban tahay sabab liannahaa jumicat calaa dimaa maxaa yeelay dimaa baa lagu jamciyey buu yidhaahday marka faclun ama faclatun baa ficaalun lagu jamciyaa maxaa ka mid ah qascatun qisaac baa lagu jamciyaa jafnatun jifaan baa lagu jamciyaa soo saas ma aha dabyun diba baa lagu jamciyaa dalwun dilaa baa lagu jamciyaa marka faclun ama faclatun baa ficaalun lagu jamciyaa jamacaas baa wuxuu itusiyeyuu yidhaahdeen mufradka inuu saakinu lcayn yahay akfashi mubarid waxay yidhaahdeen maya waa maftuuxu lcayn kelimadan asalkeedana damayun bay ahayd oo maxaa u daliishateen waxay yidhaahdeen markii musanaha la tago damun marka la tatniyeynaa laamtana la soo celiyo waxay yidhaahdeen miimtu maftuuxay noqone oo waxaan leeyahay damayaani baan leeyahay damayaani miimtu sooma fadxisna haddii waxay yidhaahdeen mfradka ay saakin ku ahaan lahayd dam yaani baa la dhihi lahaa bacdamaa musanihii la fatxiyey mfradkana inay maftuuxat اlcayn ay ahayd baan taas u daliishanay yidhaahdeen sibawey wuxuu yidhahday istidlaalkiina waa istidlaal aan sax ahayn sababtu maxay tahay wuxuu yidhaahday kelimada oo hulaafiga ah laamteeda haddii la xadfo xarakaadkii icraabka xaggee fuulaayaan caynta ma fuulayaan cayntu soo mutaxarika noqo mee xitaa markeedii hore haddii saakinatul cayn ay ahayd ee laamteeda la xadfo cayntu sooma xarakoobaydo ila xarakaadka iclaab qaadamaydo wuxuu yidhaahday ayadoo marka xarakaadkaas wadata haddii laamtu ay ku soo laabato fi taniyati wa fi tasgiiri wa fii gayrihimaa cayntu xarakadeedii waa iska haysanee uu yidhaahday waxaan u daliil daliiluu yidhaahday aniga iyo adinka waxaan isku waafaqsannahay yadun mufradkeeda inuu saakinulcayn yahay oo yad yun uu yahay laamteedii markii la xadfayna daalkii waa la xarakeeyo yadun baa la yidhi marka la taniyeyna oo laamteeda lasoo celiyana daalka xarakadiisa waa haysanaaho yadayaani baa la leeyahay ee yadyaani la dhihi maayo taasi waxay daliil u tahay buu yidhaahday haddii caynta xarakadeeda ayadoo haysata laamulkelimaha uu soo laabto inaan cayntii xarakada laga qaadayn oo asalkeeda hore aan loo celinayn damayaanida aragteen marka wuxuu yidhaahday ma tusinayso mufradka inuu damayin uu ahaa tusin maydo saasuu marka yidhaahday ninka la yidhaahdo sibaweyhi qoladan waxay yidhaahdeen yadayaanida uu sibaweyhi uu daliishanaa oo uu leeyahay waxaan isku waafaqsanahay mufradkeedii inuu yadyun u ahaa musanahana yadayaani la leeyahay waxaa dhici kartay yidhaahdeen qayb carabta ka mida luqadoodii inay yadayaanidaani ku socoto carabta qayb ka mid ahaa waxay u isticmaalaan yad sida fatan oo kale isi maqsuurah oo kale ay ka dhigaayaan haadihi yadan bay leeyihiin wara'aytu yadan wa marartu biyadan sidaa u tidhaahdo haadaa fatan wara'aytu fatan wamarartu bifatan soo dhihi maydi taada soo markasta maftuuxa ma aha daalkuna saasuu fatisan yahay fatan haddii aad tatniyeyne maxaa samaynee eh? fatayaani soo dhihi maydi isimkan maqsuurka ah oo yadan ah haddii la tatniyeyna isagana yadayaani baa leeyahay saas daraaddeed waxay yidhaahdeen nooguma deliisho karo yadayaani musanaheeda inuu damayaan iyo kale nooga dhigo ka aqbali mayna yihaahdeen ilaan ism maqsuura inay yad aheyd baa dhici karta markeedii hore masalo doodeedu badan tahay wa minhu waxaa ka mida damun baa ka mid aslu asalkiisa damyun waayo wa damayun waayo cala alkhilaafi khilaafkii xaal ay ku dheehan tahay liqowlika fi tahniyati waxaa leedahay damayaani qaala shaacir wuxuu yidhi falow annaa calaa xajarin dubixnaa annaga haddii dhagax korkiisna laku gowraco ani adiguu leeyahay falow anna anaga calaa xajarin dubixna haddii dhagax kolkiisna laku gowraco jarad damayaani labada dhiig waa soconayaan bilkhabari bay la soconaayaan ama bilkhabari ayagoo ku dheehan khabarkii alyaqiini oo dhabta ahaa ninkan wuxuu leeyahay ani adiga waa isnacabnahay haddii labadeen dhintana la qabto wuxuu leeyahay dhagaxna laku kor gowraco dhiiggayga dhiiggaagu isku darsamima ayaanu leeyahay taasi marka waa khabar yaqiin oo tusinayna isnacabnahay carabta waxay yihahdeen labada qofod haddii aysan necab yihiin dhiigooda isma raaco haddii laisku dara xataa waxay leeyihiin labada dhiig waa kala baxayaan warkii buu markaa haystaa jaraddamayaani baa rabaa marka labada dhiig laamulkelimayna yaa tahay waa waadix waaye wa minhum waxaa ka mid a ah, man yaquulu carabtii qof yidhahdaa ka mida ah, damawaani oo laamulkelimaha muxuu ka dhigaa waw buu ka dhigaa laakiin qoladaasi waa qila way yar yihiin waxaa badan qoladaa laamulkelimaha ka dhigta ya ka dhigta wa huwa kaasna qaliilu waa yaryahay uu sheegay wa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen damaani aydan markay tasniyeynayeen damawaanina ma dhihin damayaanina ma dhihin damaani bay dhaheen oo waxay ka dhigan tahay maxay yadaani adoo yidhi oo kale laamulkelimihii ma aadan soo celin ee fa'dii iyo cayntii baad tasniyada calaamadeedii aad raaciday sidii oo kale marka lama soo celinin wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen damaani aydan waxudifat waxadfu lyaa ya-da jaritaankeeda fii kan dhexdiis lagu jaro aqalu waa yaryahay min xadfi lwaaw waawda jaritaankeeda oo yaa badan ma in waawda la jaro mise in ya la jaro in waawda la jaraa badan liiqalihaa ya-da in la jaro ayaana yar ilan xogaa way ka fududahay xaraf kasta xarafka uu ka culus yahay xagga jaritaanka waa kaga badan yahay xadfulhaai hada jaritaankeeda qaaluu waxay dhaheen shafatun wa asluhaa asalkeeda shafatun waa faruurta wa asluhaa asalkeedana shafhatun waaye shafhatun sida jafnatun oo kale jifaan soo laguma jamciyo shafhatunna shifaah baa lagu jamciyaa liqowlihim fi taskiiri maxaa yeele markay taskiirinayen bay waxay yidhaahdeen shufeyhatun bay dhaheen shiintu marka waa faaulkelimihii faaduna waa cayntii haaduna waa maxay waa laamulkelima laakiin markaan idhaahdo shafatun marka aan leeyahay laamulkelimihii way jarantaha wasankeeduna waa maxay facatun see loo jaray marka shafhatun haada markii la xadfay oo fa'du ay saakina ay ahayd shaftun soo ma noqonayso haddii shafhatun ay ahayd oo haadii aan jaray ayadii xarakadeedii shaftun soo noqo maydo waxay yidhaahdeen fa'da waxaa loo fadxiyey liajli taa'i taaniif taawtaaniifka darteed baa loo fadxiyey ilaan taawtaaniifka xaraf ku horeeya mar kasta waa inuu hee inuu maftuux yahay sida faatima iyo طalxa iyo xamza iyo wixii la ah, iyo caaisha wa fi taksiiri taskiir taskiirkana waxay dhaheen shifaahun bay dhaheen calaa wasni ficaalun wa fi lficli ficilkiina shaafahtu zaydan ninka zayd la yidhaahdo baan si toosa ula hadlay iyadoo cidi aysan noo dhaxayn shaafaha faacala waaye caynulkelimuhu inay tahay laamulkelima inay ha tahay sooma jeedid shaafaha aliftu waa zaa'id wa fi lmasdari masdarkiina waxay dhaheen ashifaahu wاlmushaafahatu bay dhaheen shaafaha masderkeedaa wuxuu ku yimaadaa shifaahan wa mushaafahatan mushaafahatanna waa qiyaas shifaahna waa shaad sida qaatala muqaatalatan wa qitaalan naasacahu munaasacatan wa nisaacan mufaacalana waa qiyaaskii ficaalna waa shaadkii wa qaaluu waxay dhaheen cidatun bay dhaheen waa nooc geedaha ka mid ahoo qodxaleh cidatun wa asluhu asalkiisa fii axadi almadhabayni labada madhab midkood haddaan qabanno cidhatun buu ahaa cayntu way hoos dhigan tahay cidhatun saasuu haadii waa la jaray kadibna daadka waxaa loo fatxiyey liajli taa'i ta'niid baa loo fadxiyey markaasuu wuxuu noqday cidatun ta'daani ta'niidna waa faa'iideyne ciwadna waxay ka tahay hee laamulkelimada maxduufada ah oo waxay soo hoosgelayan baabu he baabu sinuun liqowlika maxaa yeele waxaad tidhaahdaa jamalun caadihun baad tidhaahdaa waa awr caadih ah caadih waa awrka geedaha noocaasa ah cunay baa waxaa la yidhaha jamalun caadihun idaa akala alcidaaha hadduu geedahaas cuno waman qaala qofkii yidhaahda hada طariiqu ya'zamu اlma'aasima wacidawaatun taqطacu lahaazima faasluhaa cidatun asalkeeda cindahu siduu asagu qabo cidwaatun bay ahayd markeedii hore dadkii qaarkood baa waxay ku jamciyaan cidatun cidawaat bay ku jamciyaan qoladaas waxay leeyihin laamulkelimuhu waa waaw qolada laakiin cidatun ku jamciya cidaah ku jamciya laamulkelimaha waxay qabaan hee inay haa tahay ninkaani marka wuxuu ka mid yahay qolada laamulkelimaha waawda ka dhigaya shaacirka ah wuxuu yidhi haada kan dariiqun waa dariiq waa waddo ya'zamu lmaaazima alma'aasim almadaayiq meelihii ciriiriga ahaa buu sii ciriiriyey buu yidhaahday ya'zamu lmaaazima meelihii ciriiriga ahaa buu dariiqaani ciriiri ka sii dhigay haddana waa waddo laba buurood dhexdooda marayday oo haddana waddadii ay sii yaraatay yani wuxuu la jeedaa waa dariiq oo dayiq ah oo ciriiriho aan la mari karin wa cidawaatun wa haadihi midaana cidawaatun waa geedo oo qodxalaho taqطacu lahaazima wuxuu yidhaahdaa daamanka kaa goyne oo daan la-aan ku dhige taqطacu lahaazima cidawaatun baa la rabaa laamulkelimihiisa uma jeedid waaw buu ka dhigay waa ficalaatun waaye aliftaas iyo taadaas dambana waa aliftii iyo ta'dii taa u dambeysay jamculmuana saalimka u dambeyday faasluhaa cinda wasalkiisa waxay ahayd cidwatun bay ahayd kadibna waawdii baa la jaray daadkiina waa la fadxiyey liajli taai taaniis markaasaa ciddatun la yidhi wa waxay dhaheen famun waaslu wasalkiisa fohun buu ahaa waqad taqadama dikru waa soo marnayd wamin daalika waxaa ka mida shaatun waa aslu asalkeeda shawhatun bay ahayd shawhatun liqowlika maxaa yeelay waxaad tidhahdaa fii taskiirihaa markaa taskiirine shuwayhatun baa dhehe waa ri'ya shaatun marka la taskiirinaaba waxaa la yidhahdaa shuwayhatun baa lahaa shaatun markeedii hore waxay ahayd shafhatun bay ahayd markeedii hore sida jafnatun iyo qascatun oo kale ilan shiyaha baa lagu jamciyaa laamulkelimuhu marka waa ha aadii baa la jaray kadibna fa'da waxaa loo fatxiyay liajli taa markaase waxay noqotay shafatun maya shaatun markeedii hore waxay ahayd showhatun dheh shafatun iyo shaatun baa isku aldee shaatun markeedii hore show hatun bay ahayd laamulkelimuhu marka waa ha hadii baa la jaray oo laamulkelimaha ahayd kadibna waawdii baa la fadxiyey oo maxaa loo fadxiyey liajli taai taanis markaase waxay noqotay hee shawatun kadibna iclaal baa galo taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faquliba alifan markaasa waxaa la yidhi shaatun calaa wasnihaye eh? facatun sha'tun calaa wasni facatun waaye shuwayhatuna waa fucaylatun wa fii tagsiirihaa shiyaahun saasa le laakiin shiyaahun laftigeeda ya-deedu asal ma aha ee waaw bay ka soo gadoontay asalkeedu wuxuu ahaa shiwaahun buu ahaa sida sawbun marka la tagsiirinaa hiyaabun loo yidhaahdo asalkiisana hiwaabun uu ahaa baashaadkun asalkeeda tagsiirku wuxuu u ahaa shiwaahun kadibna shiyaahun looga dhigay wa qaaluu aydan waxay dhaheen shiyatuna waa dhaheen wa ashaawihu shiyatun waa ashaawihu waa waa riyayaal waa riyo ashaawih afaacil meeqa zaaidaha ku jirta markaas shaawi meeqa meeqa xaraf oo zaa'idaha ku jira alhamdat walaalif labadaas waa zaa'id afaacil laamulkelimaha inuu haa yahay sooma muuqato banaankay taclaan wacaka abu zaydin canhum carabta wuxuu ka soo wariyey tashawahtu shaatan waxaan waxaan gaaday oo aan gacanta ku dhigay deero ama cawlo qiila waxaa la yidhi aysdadkuhaa waan soo ugaarsaday kayn kayntu intuu aaday buu wuxuu gacanta ku soo dhigay oo uu soo helay cawlo markaasuu wuxuu yidhi tashawahtu shaatan cawlaan soo ugaarsaday inuu yidhahdo qabaa tashawaha marka waa tafacala laamulkelimo inuu ha yahay sooma muuqato intaasaa laga rabaa wallahu aclam